بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الكرام سلم تسليما كثيرا أما بعد وسورة النساء بين كل احترنا تفسير كادي aayadda saddex iyo konton qaala allahu tacaala am lahum ma waxa u sugnaaday buu ilaahay yidhi nasiibun ma qayb bay ku leeyihiin midal mulk lahaanshaha iyo awoodda fa idan haddii ay lahaanshaha ilaahay waxyeelan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa dadka may siiyeen naqiiraa xoogka lafta ku dahaadhan wax la eg qadra naqiir am yaxsuduuna annaas bal yaxsuduuna annaasa dadka ayay ku xaasidayaan calaa maa aataahum allaahu wuxuu ilaahay siiyey oo min fadlihi dheeraadkiisa ah nebi moxamed iyo asxaabta waxay ku xaasidayaan diinta iyo cilmiga iyo waxygu ilaahay siiyey faqad aataynaa waxaannu siinay buu ilahay yidhi aala ibraahiim nebi ibraahim xigtadiisii iyo aalkiisii ka farcanaa alkitaaba kutub baanu siinay waalxikmata xikmadna waanu siinay ee axkaamay ka soo saarayeen kutubta wa aataynaahum waxaanu siinay buu ilaha mulkan cadiima madaxtinimo iyo wax ay lahaayeenoo weyn faminhum minhum waxaa ka mida dadkii ka farcanaa man aamana bihi mid rumeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa minhum waxaa ka mida man shadda canhu cid ka sii jeedsatay qaar ka jeedsadayna waa ka mid acrada canhu wa kafaa bijahannam naarta jahannamo la yidhaahdo ayaa ku filan saciiraa iyadoo ah mid gubaysa oo holcinaysa waxay aayaadku ka warramayeen sidaa ay uga been sheegeen nimankii reer banu israa'iil ammaanadii ilaahay uu siiyey iyo kutubtii lagu soo dejiyey siday uga been sheegeen wax laga been sheegana waxa u khatar badan ammaanada xagga diinta marka siday uga been sheegeen waxay ahayd nimankii la doonaya inay nebi maxamed u markhaati furaan calayhi salaatu wasalaam oo kitaabkoodii ay ka wariyaan waxay ku arkeen ay ku ogaayeen oo dadka ay horseed u noqdaan ayaa waxay bilaabeen xasad iyo sida aynu aayaadkaa hore kusoo arkaynay markhaati been ah waxay markaa ku xaasidayaan rasuulka sal allahu calayh wasalam sideebaa nin caraba ilaahay uga dhigay rasuul risaalada iyo nebinimadu xagga yagay ahaan jirtay siday ku dhacday waa dariiqadii shaydaanku baray waa dariiqada in badanna dadku ku halaagsamo nafsa shay waa taa ilahay uhi am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih ayaxsuduun waa wax lala yaabo wey waa isweydiintaasi waa diidmu annaas dadka waa rasuulkiiyo asxaabta ba waxay ku xaasideen wuxuu ilaahay siiye fadligiisa ah oo kaasay ka hinaasan yihin markhaati beenana way fureenoo wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila markhaatigoodii beentaana wuxuu nimanka mushrikiinta carbeed baaba ka wanaagsan bay idhaahdeen oo ka hanuunsan maxamed iyo alqaba'ix fii mucaamalaatihim wa khuluqihim akhlaaqdooda xun ee liidato oo iyagana ilaahay uu ku ceebaynaya khatartoodana uu inooga digaya marka am lahum min almulk laysa lahum nasiibun min almulk lahaanshaha ilaahay adduunyadan uu leeyahy tasarufka uu leeyahy arsaaqada leeyu diinta leey wax walba uu leeyahy dee milkigaa xukuma leh hadday ku yeelan lahaayeen fa waxay tawiintu ka tahay ka wakiiltaa jumlooyin go-an hadday wax yeelan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa naqiira dadka may siiya naqiir naqiirku waa fatiilkii aynu soo maraynay oo kale unoo fatiilkuna xuubka wuxuu ahaa xuubka yara ku dhex jira lafta halka jeexan naqiirkuna waa xuubka yara lafta iyo midhka timira udhexeeya timirta cadkeeda iyo xuubka yara khafiifkae udhexeeya ee lafta saaran halkaynu ka nidhaano la inaanu koob shaaha u shubeen markaynu waxaa aad u yaraynayno koobku makaweyn koobku waaba mid lagu enerji laga helaye kani halkaasaa ilaahay u dhigay xaguu kuu waday naqiirkaas ilaahay uu ka sii wuxuu uhi qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuura hadday qastadaa ilaahay hahayn lahaayeen naxariistiisa ku jirto dadka way ka xanibi wa sadaqa allah hubka u badanee maanta ay isticmaalaan waa maxay waa cunaqabatayn cunaqabatayn baa laga bilaabaya dagaaladooda waxaa ka mida cunaqabatayn markaasoo arsaaqad lagugu dhiibo ka war isagoon waxba haynin ayuu cunaqabatayn la soo taagan yahay halka u horaysu ka bilaabay markay wadamada daynta siinayaan iyo markay mucaawanada siinayaan waa nooc kaloo cunaqabataynah oo sideedaba wixii aad qabsan lahayd haddii lagaa xanibo oo alictimaad calaa nafs naftaada inaad cuskato lagaala dagaalamo waa nooc cunaqabataynahoo kale muruqyadaadii oo la cadilay weeye iyo tamartaadii marka taa aad weydee lagaa jarana dee hungurigii lagu haya man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu baa laydha qofkaan haysan qaraarkiisa ma haysto xalla waxaa imaanla'aanta ugu wacane muslimkaa daba yaacaya ee dadkooda ay laynayaan waa kanaad wax ka heshi ayuu dadkiisa u dubanaya tanaa laga shahaynayaa dhiiqaye wax kastoo ay leeyihiin qof bani aadamoo bilaash ku bixiyaa ma jiro muslimkuna ilaahay uu kaga doonayaa kana istaraatiijiyad kaluu leeyahy marka ilaahay baa saa uga warramay fa idan laa yu'tuuna annaasa naqiiraa wax yar may siiyeen hadday ummadda hayn lahaayeen way calafgoyn lahaayeen waxaad halkaa alla uu caddeeyey isagaa dadkiisa yaqaano abuura kufriga iyo bakhaylnimadu inay islaazimaan deeqsinimada iyo iimaankuna inay wada jiraan ahlaaqda wanaagsan ilan dhan bay isu raacaysa ahlaaqda xumina dhan dadkii waxay ku xaasideen fadligu ilaahay siiye haa fadliga ilaahay uu siiyey way ku xaasideen way caddaysan jireen mararka qaarkood asxaabta waxay intay u yimaadaan bay odhan jireen war nebigiinnu wax walba uu idin baray saw kan wax walba u sheegay waa reer banu israa'iil baa asxaabta ku reer madiina oo ilaa xamaamka sida loo galayu idiin sheegay intuu wax walba idinka warramaybaa qofku markuu xamaamka galaya suuliga iyo markuu ka soo baxayo wixii xataa uu odhan lahaa iyo dikrigu ahri lahaa kamuu xishooninoo uu idiin sheegay wallahi waxba dhaafay waa noocaasi dimaah cumar binu khataab mid kale u yima wuxuu leeyahay wallaahi cumarow aayad qur-aankiina ahe ay annaga nagu soo degi lahayd latakhadnaa daalika alyawma ciidan maalinkaa waxaanu ka dhigan lahayn ciid waa aayadee suurat lmaa'ida ayu akhriya alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii raditu lakum lslaama diina aayaddaasoo ilaahay ummadda u madno sheeganayuu leeya maanta islaamkiibaa dhammaystiray diintiinnii baan dhammaystiray manhajkaa raacaysaanna waxaan raalli idinka ahay buu ilahay islaamnimo wax kale idinkuma ogi cumarna markaasuu usii buurbuurayoo wuxuu yidhi xaqiiqada u sheegaya laba arrimood ay dheeraad la tahay baan aniguna kuu sheegaya maalin jumcaana way ahayd rasuulkuna carafuu taagnaa calayhi salaatu wasalaam baltaana ku darsami ama aad sii ama aad ka marka almuhim waxaynu uga jeednaa meelo aynaan innagu waxba ka eegayn bay ka eegayaan nicmadana sideedaba waa sidkii cumar bnu khadaab lahaa laa yacrifu lislaama man laa yacrifu ljaahiliya islaamka macaankiisa iyo nicmada uu leeyahay ma garanayo qofka jaahiliyada soo maray mooyaane waar annagaa jaahiliye soo marnay oo islaamka macaankiisa garanayna islaamka waxa loo yaabaa buu ihi marka uu ka soo dhex toosa eh, ku barbaaray oo ku dhashay oo aan waxay tayba garanayn oo jaahiliyada u haysta wax sahlanoo macnaa jaahiliyada waa diinla'aantee u haysta wax sahlan oo islaamkaba la mid ah, oo qofku kala doordooran karo dimuqraadiyadda iyo dee islaamka la leeyahay jacburkaa jacburka aan isku wadno almuhim eh, sidaasii baa markaa ay xasadkaasay wadaan ilaa yowmina haada nimanka qaysaskoodaha iyo mustashriqiinta qaybta loo yaqaano ee turaadka dhaxalka islaamka in fara badan farageliyaan waxa ay leeyihiin dadka muslimiintaa ah ilaahay waxa uu ku galaday kitaabkooda kariimkaah oo sidii lagu soo dejiyey ay ku haystaan oo luqadii lagu soo dejiyey luqad nool ay tahay kutubteeda luqadii lagu soo dejiyey waa luqo dhimatay oon la isticmaalay waa kutub la badbedelay wallahi intaasoo dhanba way nala dheeryihiin bay leeyiin waa arin mideeyey oo aanay ku kala tagsanayn am yaxsuduuna annaasa calaa ma aataahum allahu min fadlih laakiin dee nasiib darra waxay ku dhacday ka fahmiba waaye fadliga lagu haysto laftiisa ka fahmila ka maglafan kaasaa musiiba haysata rabbi wuxuu siiyey tusaale isagoo inoo laqimo usluubkaynu kula doodi lahayn kagana garhelayn hadday rasuulka ku xaasideen kitaab hadday ku xaasideen hogaamid ummadeed oo diin iyo adduunyaba e, uu ku hogaaminayo oo talow rusushii hore miyuu ka gooni haataa miyaanay qaar ka madaxtinimo iyo mulki iyo maal badnaaba jirin rusushii hore miyaanay kaalinta hogaaminta qaadan jirin faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikma wa aataynaahum mulkan cadiima gartii baa ilaahay dusha uu ka saaroo dhaabadaasuu hordhigay arrinkaa adag markaasaa wuxuu ihi nebi ibraahim aalkiis ila ambiyado dham aal ibraahimbe waxaan siiye kitaab xikmaday dadka ku kala xukumayeen iyo madaxtinimo weyn tii nebi daawud iyo nebi sulaymaaniyo oo taa hadday aqbaleen maxay rasuulka ugu diidayaan sala allahu calayhi wasalam rusushaa hore intaasoo nicmaabaa ilaahay uu siiyey hadduu nebi maxamedna siiye isagaa milkigan iyo nicmadan diintaba hayee maxay u diideen fa minhum man aamana bihi wa minhum man shadda nabi maxamed qaar rumeeyeyna waa ka qaar ka jeedsadayna waa ka mid wa kafaa bijahannama saciiran kuwa ka jeedsaday baa jahannamo lehe saciir iyo ololna taasa ugu filan ayuu ilahay yidhi marka macnuhu waxa weeye inuu nasku caddeeyo bal in iyaga laftigoodu aanay gaalnimada isku wada raacina sidii cadaaladda qur mar walbayna barayay qayb rumaysay baa ka mid ah ilahay uhi yahuudiya nasaarada kuwa ilahay muu dhaafi qayb rumaysay waa ka qaar diiday nebigana waa ka mid oo kasii jeedsaday waaya in aladiina kafaruu buu laa yidhi kuwii ka gaaloobay biaayaatina aayadaha iyaga kuwa ka gaaloobay ka gacan taagta diiday sawfa hadhow baanu nusliihim naara naar baanu daf siin doonaa kullamaa nadijat mar kasta oo ay muudhmuudho juluuduhum maqaarkooda iyo haragooda diirka kore marka uu kala dubkiiyo diirku kala cararo badalnaahum waxaanu cusboonaysiinaayooanu u doorinaa juluudan hayrahaa diir cusub loo geliyaa liyaduuqu lcadaab si cadaabka ay u dhadhamiyaan ina allaha kaana casiizan xakiima ilaahay baa cisi iyo xikmadba iskale awood iyo xikmad waaladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wa camiluu saalixaat camallada fiicfiicanna sameeyey sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa anu ku maamuus jannaatin beero tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda al anhaar webiyadii qur-aanka uu xusee suuratu muxamed aad ka akhriyi karayso khaalidiina fiiha abada weligoodba way ku waarayaan lahum waxay ku leeyihiin mu'miniintaasi fiiha jannadaa lagu casuumay dhexdeeda aswaajun ooriyo mudaharatun la nadiifiyey wanudkhiluhum waxaanu mu'miniintaa gelin doonnaa dillan hadh daliila joogto ah oo daa'ima oon qoraxiba riixayn sidaasaa ilaahay subxaanah mar waloo camalka addoommahan ee adduunyada jooga u qiimeeyo waxay ka calfanayaan aakhiro ayuu dabadhigaa waxba ma qarin ilaahay subxaanah halkan shaqada loo joogu cayimaya shaqadaa mid gartay iyo mid garan waayana wuu kala sheegaya marka la dhaadhacee la hoydo mid waliba shaqadaa wuxuu calaf ka helayana wuu sheegayaa lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul rususha intii la soo diray kadib dadku marmarsiiya ilaahay kama helayaan ayad kale ilaahay markuu canaananayo waxa uu leeyahy ahlunaarka markuu canaananayo walam nucammirkum maa yatadakaru fihi man tadakar wa jaa'akum nnadiir muddaan idin cimri siiye haddaa wax qaadanaysaan wakhtigaa wax ku cibro qaadan lahaydeen iyo wakhtigaa faa'iidaysan lahaydeen iyo rusushii intaba waan idiin dhameeyey baa ilahay uli maanta ku wada hadlaynaa maxaa ku marmarsoonaysa marka halkani waa natiijadii labadaa qolo qur-aanku siyaabaha uu dadka u wacdiyo u waaniyo qur-aanku ee ay tahay inaynu ka qaadanno iyo casharadu ina baraya waxaa kamida ah qofkii dad wuxu sheegaya in ahlu jannaha iyo ahlu naarka waxa wanaagsan iyo waxa xun wacdiga iyo waciid bushaarada iyo digniinta labadaasaada isbarbar wadaya allahu nazla axsan alxadiid kitaaban mutashaabihan wuu isu egegay qur dadka u si waxu sheegaya maaani wuu isku lalamaan ahlu janna ahlu naar takhshaciru min juluudu ladiina yakhshawna rabbahum dadka ilaahay ka cabsanaya jidhkooda u qabandhaceeya macnaha jidhkiibaa digagaxanayaoo diiraya cabsanaya marka aayaadka cadaabka ka waramaya iyo geerida iyo aakhirada lagu ahriyo shirkishicraar buu gelaya wuu qabandhacyoonaya waxaa haddana lagu sii xigsiinayaa taqshaciru minhu juluud ladiina yakhshuuna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikr illah haddana jidhkii baa dabacaya bal imika waa hore marka qofkii lagu akhriyo jidhkiisii shicraar buu gelayaa wuu naxayaa wuu baqanayaa aayadan dambe marka ee ku xigta uun mubaashirka marka lagu akhriyana wuu kala badbadanayaa markaasuu farxaya marna xaraaradda cerkaa la marna hoos baa lagu dabcinayaa digniinta bushaarada sasa qalbiga ilaahay u abuuray iyo qofka isagaa yaqaana sida ugu wanaagsan uu xuqaadanay marka labadaa qolo qur-aanku ahlu jannaha iyo ahlu naarka saasuu barbar wadaa marka dadka la wacdiyayo naar midhan oo keliya un dabada loo qaban maayo naar iyo cadaab iyo wixii janna ahoo dhan ilaalin maayo mar waayo way quusanayaan dad badan baaba quusanaya o dhan dee haddaan ma jiraanba waa la wada halaagsamay jannada oo qurana loogu gaabin maayo iyo wixii khayra iyo waxa la helaya iyo waxa dambe iyadoo naarta laga ilaalinayo markaana way isdhiganayaan go'a isku laadanayaan wax camaloo la samaynayaa ma jiro laakiin sidaasaa aduluuc wanuzuul labadaasuu qur-aanku ina baraya ina aladiina kafaruu biaayaatina waxa ugu cadaab xume waxa weeye ku ilaahay aayadihiisii ku gacan saydha xadhiggii xidhiidhinaya ilaahay iyo xablullaahi lmatiin wa xablu najaa xadhigii lagu nabadgelaya qur-aanka ah ee ilahay ui wactasimuu bixablillaahi jamiica soo qabsada xadhiga waa biaayaatina aayadihii ilaahay buu gaaloobay ayuu ka gaaloobay sawfa nusliihim naaran sawfa nusliihim naaran naar baanu gelin doonaabaa ilahay uhi hadhow hadhow waa wakhtiga soo socday dhow naarta waxbaa ilahay uu ka taabta wuxuu uhi nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha mar kastoo ay nuduujku waxa wey bislaado qofkiibaa bislaado dubkii iyo diirkiiba kala cariraynaa wuu muurmuudhay wanacuudu billaahi min dalik ilaah uma karne naga nabadgeli kulamaa nadijat juluuduhum markuu maqaarkoodaasi madho ayaa badalnaahum juluudan hayraha maqaar kaleaan u badelayaabaa ilaahw kan ilaahay abuuray ayaa u cusboonaysiinaya xikmadda waa maxay talow liyaduuqu lcadaab si ay cadaabka u dhadhamiyaan marka sida aimatu tafsiir kutubahooda ay ku xusaan tubadalu fii saacatin miata mara boqol jeer baa la bedelayaa ila bahashu bahal eh, waa nasaacatan lishawa tadcuu man adbara watawalla jidhka bani aadamka saasunbay mar sida birtu had iyo jeer tan magdhad kale ay u soo jiidato saasumay mar u leefaysa marka saacaddiiba boqol jeer ayaa dib loo cusboonaysiinayaa boqol jeer baa kolba dib loo soo cusboonaysiinayaa marka ay mariso <clears throat> aayaddii kalena ilahay waxau uhi kullamaa khabat zidnaahum saciiraa iyadu markay yaro naaqustana dib baa loo buufinaya iyagu markay muldhabaanna dib baa loo abargaraynaya loo cusboonaysiinaya ma aha wax isku shufbeelayo isku maranayo isku bakhtiyaya sida dabkan adduunyada lagu yaqaano tanna waa la buufinaya kuwana waa la cusboonaysiinaya waxaa xikmadana ilaahay uu si ay cadaabku u nasku muu sheegin saadihii iyo cidaamkiiyo lafihii iyo laxmigiiyo hilibkiiyahiyo ma sheegin nasku laakiin wuxuu sheegay aljild jildigu waa maqaarkan kore dibiga xadiidka ama cilmiga casrigu wuxuu ka markhaati furayaa dareenka qof inuu ugu badan yahay maqaarka maqaarka inuu ugu badan yahay lidalik ba haddii marka qaliinka lagu samaynayo qaybta kor la dhaafo aanay isku damqasho xagga hoose aanay isku damqasho ahayn wax kulul baad qaadanayso adigoo afkii muurmuurinayo ku xejin labaad caloosha u diraysa u aamusaya leannahu xaggan qaaxadu way ka dareen duwan tahay kan kore way ka dareen duwan tahay oo la shaqaynta maskaxda la shaqaynayo iyo neerfayaasha iyo dareenka uu leeyahay mid raaxa iyo mid rafaadba ayaa aad iyo aad u daran sidaa darteed baa wuxuu ilaahay israaciye jir baa la bedelayaa iyo si ay cadaabka u dhadhamiyaan waa meesha ugu adag ee wax laga dareemo jirkaas maqaarkaas marka dee ka maqaarkii ilaahay ku duulay ee iska muldhiyey balka warran tii iscadaysee maqaarka iska muldhiyey maqaarkiibaa laga cadaabaya maqaarkiibaa laga cadaabaya liyaduuqu lcadaab in allaha kaana casiizan xakiima waa kuwaas nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay waxan ay naartu hafaysay raqaysay ahlu naarku dad caadiya inaanay ahayn aaday usii buurbuurayiin aad usii waaweyn yihiin markaasaa lahaa iyaga laftoodaa la waaweynaynaya si naarta loo buuxiyo ilaa halkaa yare weesaaqa la sudhee laydhaa shaxmat uludun dhegta halkaa yare jidhicdhasan ee dumarku ay suraan dahabka iyo waxaa la la egaysiinayaa masaafad oo sannadood la socday kala baxaysa ay ballaadhanaysa wa qiladu jildihi sabcuuna diraacan jidhka ama maqaarka qaradiisina waxay noqonaysaa toddobaatan dhudhun qaradiisu maqaarkan yare imminka warqadda leeg qaradiisu intaasay la egaanaysa waaya saasaa ilaahay kuwa uu ku xusay addoonkii iimaanlihi waa wuxuu ka warwarayu ka didayo wax alla wixii dab naar jidhkiisa naar geynaya noocuu doonaya ha ahaadee waa wuxuu ilahay u diidaye uu ka durkaya wuu ka fogaanaya waxyaabaha ka mida ugu badan bay xaraamtu ka mid kullu laxmin nabata bilxaraam fannaaru wlaa bihi jidh kasta iyo hilib kasta oo ku biqlay oo ku buuxsamay oo ku naaxay xaraamta naar baa ku habboon inay rifto dadka muuminiinta waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum jannaatin tajri min taxtiha lanhaar halkaasaanu gelinaynaabaa ilahay uli jannooyinka ah khaalidiina fiiha abadan weligoodba way ku waarayaan waa nicmo intoo la helay aan laga geeriyoonayn oon laga gaboobayn oon laga aagbadalanayn oon laga dalxiisayn laa yabquuna canhaa xiwalan waxay sheegaysaa weligood ma doonayaan inay ka aagbadashaan nicmada adduunyada ka miyiguna wuxuu jeceliyay magaalada inuu iska soo yar dalxiiso ka magaaladuna miyigiiyo meelahaas cidlooyinkaas aduu qofka baniaadamkii meeshuu muddo joogo wuu yara dikeeyaa wuxuu jecelaya inuu aagbadasho oo meel kale soo eegeego maya laa yabquuna canha xiwalan meesh meel laga caajisaya maaha dhadhanka lagu hayaa waa midaan kala go'ayn khaalidiina fiiha abadan weliba lahum fiiha aswaajun mudahara raaxadii bay ka mid tahay inay orya ku leeyihiin mudahara la nadiifiyey dabeecad xumaantiibaa laga nadiifiyey dhiiggii dhalmada iyo kii nifaaskaa laga nadiifiyey dhalmada dhafteediibaa laga nadiifiyey waxalla wixii qof bani aadam iifka uu markuu joogo dhibi jiray wanudkhiluhum dilan daliilan dilligu ahad daliilanna waa mid joogto ahoo daa'ima wadillin mamduud sida qur-aanku xusaya saasaa ilaahay ugu bushaareeya awliyadiisana oo labadaa qolodad qolo saddexaad ma jirto qolo saddexaad haddii la baadhbaadho la wadooda la soo heli maayee qolana halka horey ku arooraysa qolana halka dambe inna allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin dad yahow caalamka ku noole bani aadamkii an tu'addu lamaanaat ammaanooyinka inaad gaadhsiisaan ilaa ahliha ehelkeeda wa idaa xakamtum bayna annaas marka dadka u garsooraysaan an taxkumuu bilcadli inaad cadaalad ugu garsoortaan ayaa ilaahay aan idin farayaabuu ku leeyahay ilmo bani inna allaha ilaahay nicimma ay nicma shay shay baa qaali noqday yacidukum bihi uu idinku waaninayo waxauu ilaahay idinku waaninaya ugu barwaaqa iyo qurux badan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday samiican mid wax walba maqlaya basiiran mid wax walba arkaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow atiicu allah ilaahay aqbalo ka tala qaata wa atiicu rasuul rasuulkiisoo nebi aqbala wuxuu idiin sheegaya guddoonta wa uli mri minkum dadka idinka midee hogaaminta idiin ahna ka tala qaato aqbala fain tanaasactum fii shayin haddaa wax ku murantaan oo isku maandhaaftaan oo isku qabsataan farudduuhu waxaa u celisaan ila allah ilaahay u celiyo kitaabkiisa ah waalrasuul rasuulka u celiyo nebi maxamedoo xadiidkiisa ah in kuntum haddaad tihiin weeye haddaad tihiin had walba ma ahee tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddaa ilaahay iyo aakhiro rumaysan tihiin oo wax isula hadhaysaanoo inuu xagga dambe eegaysaan arrimahan yeela daalika kaasi khayrun wuu idiin wanaagsan yahay ay fi dunya adduunyada saasaa idin wanaagsan wa axsanu isagaa idin khayr badan oo idin barwaaqo badan ta'wiilan aakhira iyo masiirka dambena xagga dambe adduunyadii aakhiraba saasaan idinku hubaa buu ilahay yidhi wanaag labada aayadood aayadda hore waxaa la yidhaahdaa aayat umara dadka madaxda aayadii la hadlaysa weeye aayadda dambena aayatu raciya waa aayaddii la hadlaysay dadka la xukumayo iyo bulshada waxay ka hadlayaan labadan aayadood hogaaminta iyo siyaasadda qur-aanku waa diin dhammaystiran kolba qayb ka hadlaa nolosha nolosha caamkaa ah iyo takhaaska ah intaba iyo nolosha gudaha iyo nolosha dabadda marka siyaasaddii gudaha ee dadka muslimiinta ay lahaayeen hogaamintooda iyo raciyadda labadaba sida ay u wada dhaqmayaan baa si cad ilaahay u sheegay halkan una koobay waaya jaanibkii siyaasigaha weeye waa kitaab ka dhigan marka nasku hadlayo waa sida cagaftaasoo kale wadada lagu bannaynaya xaadhaysa markaa kolba meel bay ku hagaagaysaa habeen madaxday ku hagaagaysaa habeen waxay ku hagaagaysaa maaragtay culimada habeen tijaarta habeen dumarka habeen ragga adiga dee aayaadka arkaya marba meel marka qof waliba dawadiisiibaa markaa loo sheegayaa aayaadku si gaara ah ay u taabanayaane waa inuu weheshadaa oo uu fahmaa oo uu si gaara ah u daneeyaa naska intaa sida tooska ula hadlaysa iyadoo dhammaan inala wada hadlaya nasku lidaalik ayaa labadan aayadood imaamka la odhanaya ibnu taymiya raximahullah axmed ibnu taymiya waxa uu ka alifay risaalad ama kitaab kooban oo uu bixiyay asiyaasa sharciya fi islaaxi araaci waraciya siyaasada shareecadda ee tilmaamaysa sida loo wanaajinayo qofka madaxda ah iyo qofka bulshada ah ee la hogaaminaya ka wax hogaaminaya iyo ka la hogaaminaya nusuusta kaleu soo qaadanaya wuxuunay sii sharxayaanay sii iftiiminayaan labadan aayadood macnaha macnaha ballaadhan ay leeyihiin manhaj dhan ayay xambaarsan yihinoo manhaju siyaasa ayay si kooban u sheegeen aayaadkani <coughs> waaya waxa aynu arkaynaa waxa nasku uu tilmaamayaa dadkii wax xukumayey iyo kuwii la xukumayey iyo wixii iyaga u dhaxeeyey waa madaxdii iyo raciyaddii iyo distoorkoodii adduunyadana intaasunbaa la sheegaa laakiin intii baa ahoo dhan kale loo rogaa oo distoorkaasunbaa meesha laga saaraayoon diin ahayn dadkii wuu jiraa raciyadiina way jirtaa iyo kuwii xukumayayba laakiin distoorkii unbaan ahayn kii aan ahayn waay saa baa in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaat aayaddaa hore wuxuu ilaahay kula hadlay madaxdii qaybtan dambena waxa ilahay uri ilaahay rasuulka iyo iyo madaxda aqbala oo ka tala qaata markay murmaan madaxda iyo raciyaduna maxaa la yidhi fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul haddii wax idinsoo dhex galaan oo madaxdii raciyaddu isafgaran weyda ama madaxda qudhoodu isafgaran weyda ama raciyadda qudhooda wax isku khilaafaan ilaahay iyo rasuulka u celiya ilaahayna wuu hadloo kitaabkan inoo ina siiyey rasuulkuna sal allahu dhaxal buu inooga tegay uu yidhi sida qur-aanka u daliishada oo xadiidka suganee ka ansaxaya marka labadaas ayaa loo celinayaa aynu haynaa waxaa markaa nasku uu tilmaamayaa siyaadada iyo sarraynta iyo qadaasadda in uu leeyahay dee nidaamkan samaawiga nidaamka samaawiga ah ee ilaahay rasuulka aynu ka hayno ayuu hoos imanayaa qofka madaxda ah ee xaakimkee wax xukumaya iyo ka maxkuumkee la xukumaya labaduba kan la yidhi u noqda qurankiinna ha soo afjareeh ayay labaduba isula noqonayaan kaasaa sarraynta leh ee sarraynta ma qofkii mas-uulkaha ah, sarraynta dad kale oo uruuray oo iyaga la ysula noqon maayo wixii khilaaf ha yimaada waxaynu ogsoonnahay ummadaha kale iminka waxay ula noqdaan nidaamka ummaduhu sameeyeen haddii nidaamka laftiisa la bedelayana ummadda ayaa afti laga qaadaa dadku markay isqabsadaan halkaasaa loo celinayaa isaga laftiisa marka la bedelayana halkaasaa loo celinaya sidaasibaa nasku ummaddii uula hadlay ilaahay subxaanah u tilmaamay dadka muslimiintoo qaataana waata ay ku hogaansami karayaan ee ay ku kala bixi karayaan waaya si kale marka loo dhigo culamaau siyaasa waxa ay tilmaamaan saddexdan waaxooda la sheego ee dadku ay idhaahdaan qaybi waa fulin qaybina maaragtay waa sharci dejin qaybina waa garsoor nidaamka noocaas inaan laga fahmaynin halkan laakiin wuxuuna laga fahmayaa uun laba qolo inay dadku qaybsan yihiin mid wax xukuma iyo mid la xukumo ka wax xukumaya waxaa la odhan karaa isaga laba qolaa laga fahmayaa oo qolada fulinta ah in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha qofka markaa ummadda sultaanka u ah ama mas-uulka u iyo garsoorka waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl qaybtaasina garsoorkay khusaynaysaa qaybtan horena dadka iyaguna maamulka fulinta ku jira ayaa ay khusaynaysaa taa macnaheedu markaa waxa weeye fulinta laftigeedii in garsoorkii ay hoos imanayso sidii ay ahaayeen khulafadii alkhulafaa raashiduun sidaasay ahaayeenoo dee garsoorkuunbay hoos imanayeen cali iyo ninkii yuhuudiga ahaa markii ay isqabsadeen dee shurayx qaadigii la odhanayay si isku siman unbuu u garqaadayoo gartii wuxuu duldhigay un cali ayuunbuu udibdhigay cali bn abi aalib <clears throat> waaya <clears throat> sidaa darteed bay leeyihin a'immadu in allaha yamurukum an tu'addu lamaanaat ammaanadaasi saddex qaybood bay u qaybsamaysaa waa ammaanadii xukunka iyo ammaanadii mas-uuliyadda iyo ammaanadii maalka ammaanada maalka waxa ay gacanta ugu hayaan dadka muslimiinta ah dadka madaxda ahi waa ammaana waxay leeyihiin maaha waa ammaano xukunka oo in dadkii loo cadaala sooro manaasibta la qaybinayo dadka sida loogu qaybinayo xaqaa'ibka ilaan ummadii furuuc bay yeelanaysa waaxaad dadkii xukumaya aqaaliin bay yeelanayaan taa laftigeedu waa ammaana inay dhanu ciirto ma aha ee waa ammaano uu qofkii u xilsaaran yahay ammaana ayay tahay awoodda uu gacanta ku hayo kol hadduu ammaanadii ummadee maal iyo awoodba uu gacanta qofkii ku hayo waa awood awooddaasi inuu ilaaliyo ibliisku in fara badan buu qofkan ku dhiiri gelinayaa ama ku aarso ama wax ku qabso taa inuu naftiisa ka xakameeyo waa ammaana ammaanatulmaal waa ammaanatlxukmi waa ammaanatlmas-uuliya saddexdaba <clears throat> markay xukum noqotona waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ee khilaaf yimaado in cadaalad lagu garsooro waaya aayadda sababteeda waxayd ba idhaahdaan culimmadu mufasiriintu say u badan yihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sanadii sideedaad markii uu soo galay maka kacbada ilaahay isa soo agtaagay asxaabigii laodhan jiray cumaan ibnu talxa oo wakhtigaa waaba la tilmaamaa inuu markaa dhowaan islaamee ayuu nebigu uhi furaha idhib kacbadiibu fura waa kii sanamyaasha jajabiyee ka soo xadhee takbiirta halkaa ka waday nebigu alayhi salaatu wasalaam intuu kacbada gudaheeda ku jiray bay labadan aayadood soo degeen laleeyahay nabiga ammaanada ciddii haynaysa u celi miftaaxa u celi dabeetana eh, war cumaan mee war loo yeedho ammaanadii ilaahay waa taasayga qabow sidaa darteed ayaa cabbaas iyo cidda ka farcanina qaybta samsamka waraabintiisay lahaayeen cumaan ibnu dalxa wixii ka farcanina ilaa maanta kacbada furayaasheeda sidii baan looga qaadin oo ay u hayaan marka waxaad ka arkaysaa nasku in uu farayo ilaahay subxaana ka madaxda ah iyo ka raciyadda ah. mid walba xaqiisii inuu yeesho oo haddii aanu wakhtigaa cusmaan ibn dalxa islaam hayna waa sababta noqotay inuu islaamo shayga u sabab ahaabu mar haddii nebigii layidhi furiidhiid oo ku celi ninkii hore hayay waa halka uu ku islaamay bay qaarkoodna leeyihin qaarna horaa buu islaamay bay le waqtigaa waayah ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha alamaana ammaanada ha u fahmin oo keliya lacagta yar xoolaha yar eed qof u dhiibato ee tidhaa waa ammaane iisii hay waan ku ammaanaysiin halkaa agtaada ha taallo taa maaha waa wax ka ballaaran hogaaminta aynu caalamkan hogaaminaynaynu ilaahay wakiil ka nahay innagoo hagaajinayna oo diin ku ammaanada caamkahay waa waa ammaanada markii loo soo bandhigay kownkanaynu ku noollahay qaarkii qarada weyn ay ka baqdeen inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waljibaal faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha way ka cabsadeen waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula kaasaa dhabarka u rid oo intuu dhaar xagaf ku siiyey dabeetana odda ka dhacay meeshuu doonaya maray subxaan allah innahu kaana daluuman jahuula waana jaahil jahli badan oo aan garanayn culayskee leedahay waana daluumoo isaga isku duulimaada kol haddaanu xilkeeda ka soo baxayn ina allaha yamurukum an tu'addu lamaanaat ilaa ahliha ammaanada inaad ehelkeeda gaadhsiiso qofka mas-uulka ah waa qof shaqaalo ah oo u shaqaynaya bulshadan ilaahay uhi ateeca sida qofka taajirka ama shaqo qabsanaya loogu shaqeeyo sidaasoo kaleu yahay marka ciddaa uu shaqaynayo iyo isaga nidaamka udhexeeyana rabbi sheeg macnaheedu taa maaha iyaga iyo wixii uu gacanta ku hayaba inuu leeyahay ma aha digtaytaradaad moodaysaan casharaday dadka u dhigeen ayaa caynkaa noqday oo dadkii dadkiibaa sidii loo soo waday wade loogu tarbiyeynay nidaamka xun ee jaahiliga ah ayaa waxay u qaateen hadduu nin madax noqdaba inuu iyaga iyo sidii baalkii buriya jabiskii islaamu ay odhan jireen rugtiiyo reerkaba adaalay markuu kasoo horbaxo si ay isaga muslaxaan malaajini waxbay moodayeeno ay idhahdeen rugtiiyo reerkaba adaalay iyagoo isla sharkiisa iska busteeya in loo fahmo maaha laakiin waa qof iyaga u shaqaynaya iyaga ka baqanaya inay qiyaamaha ay qabsadaan ay kalarhka iska laalaadiyaan in waxooda wax kaga soo baydhaan sidaasay ahayn lidaalik baa qofka umada mas-uulu noqonaya waa inuu ahriyo islaamku waxa uu ka yidhi amaanadan aqoonuu leeyahay waa inuu ahriyo taariikhdii saalixiinta iyo khulafada iyo bal siday hoggaamintoodu ahayd ile muddo aad u badan baa ay soo hogaaminayeen qarligii fadliga badbaaye si uu arko nibraas ama wax iftiimaya uu heli karo in yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha saasuu ilaahay amar idinku siinaya wa waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl waxa halkaasi ilaahay uu marka aad dadka kala xukuntaan cadaalad kala xukuma cadaaladdaasumaa dadka deeqi karaysa mm, cid waliba xaqeedii a hesho ku taagan yahay cirkiiyo dhulku cadaaladdaasoo la helaa waata keeni karaysa kalsoonida cadaaladdaasoo la helaa waata nabadgelyada keeni karaysa cadaaladdaasoo la helaa waata jacaylka keeni karaysa cadaaladdaasoo la helaa waata qofka madaxda ah inuu aamin noqdo keeni karays godob la'aan cumar ibn khaaab radia allaahu canh wakhtigii madaxda ahaa ayaa qolo wafdiyabaa u yimi waar cumar baanu doonaynaa halkanuu jooga eegeega baa oo halkuu joogay dee waxay eegayaan nin sariir dheerna fuushan taajna saaran yahay baalna lagu xadinayo oo duqsiga lagaga ilaalinayo oo roogguna daadsan yahay dee ilaa meel shishe ayay eegayeen sidii nin caadiya ah unbaa le halkan u joogjoogay goordhaweyd way yaabeenba haddana la sii daydayo mar dambaa la helay isagoo geedjiifa nimankii madaxay qabsadeen oo dee waa niman ogsoon xaqiiqadiisa waxay dhaheen cadaalad baad samaysay eh, cadalta fa aaminta cadalta fa xakamta fa aaminta fastaraxta intood xukumtay baad cadaalad samaysay kolkaasaad aamin noqotay waabaad iska raaxaysatay dabadeedna intaanu laanahayba waa intaas wey waa linukhrija annaasa min dayqi min dayq اladyaan ilaa cadli اlislaam nidaamada kaleo dhami diiqaasu qof ku jira cadaaladda islaamkuna waata an taxkumuu bilcadl in allaha nicmaa yacidukum bih wax ilahay uu idinku waaniyaa kaasaa u waxa u wanaagsan ee u badan buu ilahay idinku waaninaya in allaha kaana samiican basiiran samiic buu ilahay oo wuu maqlayaa buu yahay oo wuu qofka mas-uulkaa iyo xaaladiisa waaya yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum dadka muminiintaa buu ilahay yeedho wuxuuhi ilaahay adeeca rasuulkana adeeca ululamarkana adeeca ululamarka waxay ku fasireen culimmadu dadka had jeer hogaaminta ku jira laba qolo ayay u badan yihiin iyo madaxda waayo berigana waxaa la yaqaano qofka xukumaya inuu qof diin aqoonu leh sidaa darteed ayaa alculamaau walumaraa ibnu taymiya weliba madhabka uu rajaxayaabaa kaas marka uma sharxayo aqwaasha culimada soo ururiyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau lahaa kaanat banuu israa'iila tasuusuhum lambiya ambiyadaa hogaamin jirtay reer banu israa'iil markuu nebi tago mid kala khaliif ka noqonayay wasayakuunu khulafaa fayakfuruun waar dad madaxahoo dambe ayaa iga dambeeya buua badan maxaadna faraysaa bay idhahdeen asxaabta waxaan idin farayaa buui bal sida ay u kala horeeyaan madaxtinimadooda u tixgeliya xaqoodana siiya fa inna allaha saa'iluhum cama starcaahum ilaahay wuu su'aali doonaa qiyaamaha wixii uu mas-uul uga dhigay aad buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u adkeeyey waxaanay aayaddu ina farayso ah dadka mas-uuliinta in laga tala qaato oo aanay dadka muslimiinta inta intay iskhilaafaanay kala jabaan aan laga faa'iidaysanin markaasaa dabeed nebigu waxa uu lahaa man khalaca yadan min taacatin laqiya allaha yowma alqiyaamati la xujata lahu waman maata walaysa fi cunuqihi baycatun maata maytatan jaahiliya ah, hadday ogaan lahayn dadka muslimiinta ee madaxda ahay suuqa weyne ugu jira islaamka iyo sida u dhiirigeliya in la adeeco qofka mas-uulka ah la akabu calayh waanay fahamsanayna way raaci lahaayeen Ah, nabigu wuxuu leeyahay qofka ka baxa qofka mas-uulka ah ee ka tala qaadan waaya qiyaamaha uu imanaya isagoon marmarsiyaaba haysan qofka dhinta isaga oo aan hoos imanaynin dadka muslimiinta ah xukunkooda waxa uu dhimanayaa maytatan jaahiliya maytatan jaahiliya saas u waday markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad ayaa uu u dhiirigeliyey ah, in la adeeco laga tala qaato laakiin maxaa laga tala qaadanayaa ilaa nusuustu waa in laysla wada ahriyo dadka madaxda intaa dambuunbay soo daliishadaan xagga horena way iska dhegatiaan xagga dambena iska dhagatiraan yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa ulil amri minkum inta hore ka maqli mayse hore in allaha yaamurukum an tu'aadu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl way ka soo dulboodayaan dabeetana ikhtiaaf intanunbay qaadanayaan naska waa la ysla ahriyo nasku wuxuu la hadlay madaxdii wuxuu la hadlay racyadii xadiidka rasuulku sal allahu alei dadka mas-uuliyiinta la hadlay aad iyo aad buu ugu dhiirigeliyay cadaaladda waxaa kale oo la faray wixii macsiya inaanay dadka farin waxaa lagu adeecayaa qofka mas-uulka waa la adeecayaabaa laakiin waxaa lagu adeecayaa waa wixii inama aacatu fi lmacruuf xadiidkaa wuxuu nebigu yidhi maruu diray koox asxaaba ninka madax yahay way ku yara buuqeen asxaabigii madaxda ahaayoo wuu cadhoobay markaasuu yii wareeahen soo ururiya xaaba suu nabigu nabigu ma idin faray inaan taliya idiin noqdaan ay adeecdaan haa soo ururiya xaaba dabna shida markii uu dabkii ogmay buui wadagala haddaba hadda gala <laughs> taliye yara adag buu ahaayo dabeedna gala buui kolkay halkaa marayso dee kolkii horena uu ka saxeexo wuxuu ihi sow nebigu adeeca idinmu odhan haa waa kana gala buui dabkii haddaba hadda ay adeecaysaan qaarkood waxay dhaha nebiga aynu adeecno mar haddii da isaga laynagu soo ballamay aan ka tala qaadanaan dabka gallo qaarna waxay dhaaheen war dab baynu ka soo cararnay markaynu soo islaamayne ma kalaynu gallaa ah. ila raggu kala cajo badan yahay <laughs> ragga qaar baa caqli wanaagsanoo cilmigii waafaqsan keena waxay idhaahdeen markaynu islaamayna fararnaa min annaar dab baynu ka soo cararnay dabkii baynu iminka galayna dabeedna kolkii dambe isna ka dabciyey almuhim nabigaa la iskula noqday calayhi salaatu wasalaam waxau inama aacatu fi lmacruuf waa ruuxa la isku adeecaa wixii wanaagsan ah, haddii aad geli lahaydeen dabkaa kamaydaan baxdeen weligiin waayo qofkiioo nacasimaa dishay iyo jahli low dahaltumuuha maa kharajtum minha abadan inama aacatu fi lmacruuf waa wanaagsan baa la isku adeecaya abubakar markuu isu taagay khudbadiisi ugu horreeyey la doortay waxa uu lahaa atiicuunii maa aactu allah war aqbala oo iga tala qaata inta aan ilaahay aeecayo faidaa casaytu llaha falaa aacata lii calaykum haddaan ilaahay caasiyana waxba iga tala qaadanina saasaa manhajka wanaagsana lagu wada soconaya waa saas wey laakiin qaado waa amare maya qofka muslimka ah ma aha ay la diraya maaha oo aan waxba jawaabi karayn sidaasaa ummadda ay ku wada soconaysaa iyo dadka mas-uuliyiinta ahay aiicu wa aiicu rasuula wa uli mri minkum fain tanaasactum fii shayin haddaa wax ku murantaan oo isku qabsataan waxaan waa caynkan iyo maaha faruduuhu ila allahi warasuul ilahay rasuulka u celiya diinta islaamku maxay ka qabtaadhah in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaa ilahay iyo aakhira rumaysantihin dalika khayrun wa axsanu tawiila saase adduun iyo aakhiraba idiin wanaagsan ta'wiilku waa masiirka mustaqbalka iyo marjica dambe saasaa idiin wanaagsan baa marka inuu qofka madaxdiina diinta diida ma aha dadka raaciyadiina inay diidaan ma aha cid kale in loogu habrado ma aha waa halka keliya lagu kala baxaya wey sideedubana diintu waa hawaabit iyo mutahayiraat marar badan baynu soo xusnay wixii nasleh qur iyo xadiid ku soo arooray wuunoon la fasirayaa waa la ahriyaya waa wixii markaa daliil si gaarah u sheegayaa aanu jirin waaba dadku waxyaabaha dee xaalxaalkaahe dhexdooda sida u kala baxayaani nidaamka doorashadooda iyo waxyaabaha kullu daalik waa inaanu shareecadda khilaafinu nidaamka siyaasiga iyo xeerarka loo dhiganayo ee dadku intay isugu yimaadaan ay ku heshiinayaan waxa shardi waa inaanu shareecadda khilaafin waa inuu usuusha caamka ah hoos yimaadaa ile qawaacid caama ay shareecaddu leedahay oo ah lijalbi almasaalix walidafci almafaasid in dadka wixii maslaxaana waxaas u iyaga iyo diintoodaba iyo dalkoodaba wixii mafsadaana uu ka joojinayo qawaacidda caamkana waa in hoos yimaada nasna aanu khilaafin marka wixii aan aayaad iyo axaadiisi sheegin ama golayaashooda ururay ha u sameeyaan ama maamulkooda u sameeya u sarreeya ha u keenee midhka u yaalla qaydka u yaalla waa kaas nebiguna wuu ka jawaaba wuxuu antum aclamu biamri dunyaakum waar arrimiinna adduunyada ee idinkaa yaqaana sidaa maaragtay u rogroganaysaan lidalik baa cumar ibnu khadaab iyo abubakar iyo khulafadii ka dambeeyey markii ay xoreeyeen waddamadii gaalada ee islaamku hareeraha u fiday wax alla wixii horumar ay gaaladu lahaayeen dadka muslimiinta aanay haynin hadday tahay maamulka hadday tahay nidaamka caskariga iyo milatariga haddii ay tahay wax kasta talaaha wanaagsan waa la rikoord gareeyo waa la urursaday sida iyaguba markii dambe islaamka uga urursadeen ayaa la ururiyey oo la horumariyey idaaradda iyo maamulka siiba waayo waa xikmad laga helayo cid kale waa qaadanaya marka sidaasi baan loo odhanaynin dee waxyaabaha qaarkood oo aanu qur-aankiiyo xadiidku sheegin baa jiree kuwaa maxaa laga yeelaya qaacida dhow taalla waa taasun weeye waa inaan la odhanin waa ka maraykanka waa ka ingiriiska waa ka hebel waa ka kada haddii qowlkaa la yidhaahdo macnaha usuulba iyagu leeyi usuushaasu hoosgalaya laakiin waa nidaamka dadka muslimiinta ay raacayaan ee siyaasiga ahay waa ka lagu salaynaya ee lagu eegaya ee lagu qiyaasaya qur-aanka iyo xadiidka nusuus aad u fara badan baa ku soo aroortay baabkan aynu ka waramayno iyo sida racyadda loo dhiirigelinayo iyo sida madaxda loo dhiirigelinayo iyo mid waliba waajibkiisa sida uga soo baxaya iyo ka ku khaldama khaladkiisu inaanu la mid ahayn waxyaabaha kale ku khaldamaya ee khatar weyni ka dhalanayso alam tara buu ilaahay miyaanaad arkaynin nebi maxamedo ama aanaad ogayn ila ladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka qur-aanka lagugu soo dejiyey wamaa unzila min qablik iyo hortaa kutubtii la soo dejiyey inay rumaysan way sheeganayaan yuriiduuna waxay doonayaan an yataxaakamuu inay u garsoortaan oo ay u gardhigtaan ila daaquut mid shaydaanah mid shaydaanahoo sharwadeenahoo baatil wada inay garsoore ka dhigtaan bay doonayaan waqad umiruu waxaana la faray an yakfuruu bihi daaquudka inay ka gaaloobaanna ilaahay wuu faray wa yuriidu shayaan shaydaanku wuxuu doonayaa an yudilahum inuu ambiyo dalaalan baciidan ambasho fog waidaa qiila lahum marka lagu idhaahdo tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay diinta uu soo dejiya haydin xukuntee kaalaya kolka la ydhaah wa ila arasuul rasuulka u kaala kolka la idhaahdo ra'ayta waxaad arkaysaa almunaafiqiin kuwa caloosha ka xanuunsanaya gaalnimada qaba caloosha yasuduuna canka inay kaa jeedsanayaan suduudan jeedsasho ismaroorin bilaabayaan xaggaa isu fa kayfa arrinku sidee buu noqonayaa idaa asaabatum musiiba markay balaaya ku habsato bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu wixii ay sababeen daraaddii markuu ilaahay musiibo ku habsiiyo uma jaa'uuka dabeedna ay kuu yimaadaan yaxlifuuna billaah iyagoo ilaahay ku dhaaranaya maxay leeyihin in aradnaa umaanaan jeedin markaannu kaa baynaynay ilaa ixsaanan wanaajin baanu jeednay iyo wa tawfiiqan iswaafajin ayuunbaanu jeednay markaannu adiga kaa leexanaynay ulaa'ika buu ilaha yidhi kuwa noocaas aladiina kuwii weeye yaclamu allaahu ilaahay u ogaanayuu ka warhayay maa fii quluubihim qalbigooda naxliga iyo balaayada jiifa ilaahay baa og fa acrid canhum iskaga jeedso waxba ha qaabilin wacidhum bal ha wa qul lahum waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim gaar ahaantooda qawlan baliiqan hadal meel dhaca hadal xeel dheer oo bal hadda aad wax ugu sheegaysa kudha nimanka ah xaqa u sheeg aayaadkani dhowr sababood baa culamaau tafsiir ay xusaan inay ku soo degeenoo ay lahaayeen aayaduhu sababaha waxaa ka mida ka ay xusayaan markaa qurdubi iyo rag kaleba oo ah nin munaafiqah iyo nin yahuudiyaa isqabsaday munaafiqiintii madiine mid ka mid a ah iyo mid yahuuddii ah isqabsaday waa laga yaabaa sanadka inaanu qisadu laakiin inta badan asbaab nusuulka asaaniidoodu aad uma sii adkaba waaya kii munaafiq ahaa wuxuu idhi kacbu bnu ashrafi noogee waa yuhuudi liito oo halkan soo fadhiyo shaydaan afuufay oo nabiga la colaatamaya oo gaal ah oo kuwii wadaadada ahaa ka been sheegay towraad weeye munaafiqii kaa inoogee buui hadda waa mida laakiin dee aan shahaadadiisu gaalnimo caloola qaba kii yuhuudiga ahaana ila nebi maxamed haba diidanaadee wuxuu ku ogyay cadaalad wuxuu idhi me inooge maxamed saaxiibka waayahay munaafiqii baa markii dambe la marsiiyo adigu nebigaa loo tegay calayhi salaatu wasalaam gartii wuxuu u xukumay kii aan markaa afkaba ka ah shahaadadayna munaafiq munaafiqii wuxuu idhi baan ka leeyahaye waxaad inoogeysaa haddaba kii kale dhexda markay sii kii bay u tegeen haddana kii kacbun ashraf ayaa ay u tegeen riwaayanka qaarkoodna waxay tilmaamayaan intaanay uga teginba inay cumar sii mareen Ah, uu yidhi cumar inoogee cumar bay u tegeen dabeedna arrinkii ayay u sheegeenoo dee xukunkii nebi maxamed wuu diidanya anna waan aqbalay waar ma sidaasaa ah? haa bal haddaba iyar suga seefbuu soo qaatoo kurtu hordhiga leanna wuxoogaya kan inuu hadur yahay waxba laga weydiinay warkiisiibuu caddeeyey kol hadduu nebi maxamed baan ka soo ambiil qaata oo wuxuu xukumay aanan ku qancin wallaahi kani dabin buu soo galay buui markaasuu inta hore u dheereeyey aayaadkanaa soo degayoo ilaahay xukunkii cumarna uu taskiyeynaya ama la xusaya inuu xaq ahaa munaafiq warkiisana ilaahay uu caddeeyey ha ahaato sababtu taase qaacido caamana ah diinta ilaahay qofku inuu ku qanco wax kaluu ku badashaana aanu jirin qofkuna marka uu isidhaahdo garta waad helaysaa aanay daw ahayn inuu shareecadda u kaco markuu isidhaahdo waxaan ma helaysidna inuu ka baydho taasoo kale waa cudurka munaafiqu uu qaaday ee ilaahay halkan ku ceebeeye ummadda looga digayo oo sababtu wa ha ahaato waxay doonaysaa cibradu waa naska caamnimadiisu baa la eegaya alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bal waxay sheeganayaan zacama matiyat lkadib baa laydha waa erayada loo isticmaalo qowlka aan runta ahayn waxay sheeganayaan inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablik kitaabkii qur-aankaha iyo kutubtii horeba haddana yuriiduuna ila daaquut waxay dooneen inay garsoore ka dhigtaan daaquut daaquutka lagu sheega waxa weeye waa ninkaa kacbumu marka halkaa waxaad ka arkaysaa cidda musharica ee ilaahay barbar socotee sharci aanka ilaahay hindajinaysa iyadoo kii ilaahay xaggaa iska dhigtoo kasoo horjeeda magacanuu la baxaya duqyaankiisa aad u fara waxaana la faray inay ka gaaloobaanoo xagga hore ayaa ilaahay ku faray waxay doonayaan ama shaydaan baa ku guulaysta an yudilahum dalaalan baciid waidaa qiila lahum tacaalow ilaa ma anzala allah wa ila arasuul qur-aanka iyo rasuulka aan isku xukunno kolka la idhaahdo ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda munaafiqii baad arkaysaa isagoo bilaabay ismaroorin nani waxaggaamagganaan aggamarka si cad bay u qabsanaysaa cidda la ydhaahdo diinta ilaahay ha la raaco hala la ysku xukumo ama raacyad ha ahaada ama madaxa diida ee ismaroorintanoo kala sameeya magacaasuu la baxayaa cudurkaana wuu qabaa naartaana wuu leeyahay ilaan aayaddu kaasoo qura kuma gaarahe qur-aanku wuu nool yaho weli dadkiibuu la hadlayaa ilaa intuu adduunyadan ilaahay meesha ka saarayo mar haddii qofka laydha war xadiiskiiyo qur-aanka kaalay oo dabeetana yasuduuna canka suduuda wixii doonaadaha ka kaxeeye oo xaggaa isu marooriyo cudurkii kaasuu qabaa ay tay dib isugu noqdo waa digniin ilaahay uu siinaya addoommaha waay haddaba musiibaa dhacaysa mar haddii ilaahay manhajiiska halkaa laga dhigo musiiba waa lama huraan waa mid soo socota marka musiibadu dhacdaa buu munaafiqu baraarugaya dabeed fa kayfa idaa asaabatum musiibatun bimaa qadamat aydiihim markay musiiba ku habsata gacmahoodu ay sababeen ayay uma jaa'uuka ku imanayaan yaxlifuuna billaahi iyagoo dhaaranaya in aradna ilaa ixsaana watawfiiq allah ixsaan waxbaanu lahayn wanaajiya tawfiiq waxbaanu lahayn iswaafajiya suluxun baan ugu jeeda nagama ahayn waxumayne wax wanaajiya un baanu lahayn iyo waxay barirayaan isku dayayaan inay suubiyaan ay hagaajiyaan khilaafkii sharciga la sidaasaa ilaahay u tilmaamay marka dee musiibada dhacaysa iyagoo islaaya way noqon kartaa cadow ilaahay ku saliday way noqon kartaa abaaro ku dhacay way noqon kartaa fadeexad ku timi bay noqon kartaa musiiba musiibada lafjabisa ummad markay timaadaabuu munaafiqu baraarugaah marka uladan ilaahay ma yaqaano marka inaynu sidaa noqonno waa arrin ceeb ah ayaan darrana ummadda ku ah lidaalik bay waajib tahay shareecadda in aanay dadku ikhtiyaar u yeelanin baa layidhi maxaa lagu xukumaa marka ma sharcigaa lagu xukumaa mise xisbiga xisi bay idhahdaan xisbi baynu odhanay kolkaasuu labadaydaba labadaydaba maxay sheegaysaa kolba kaan wax ku helayo ama maxkamada nage ama geedka nage ama shareecadda nage shareecaddu macnaha takow ay ku bilaabayaan ku dhammaanayaan uma aha waa labadaydaba ka taagan labadaydaba ingiriisku wuxuu hi bay idhahdaan soomaaliya berigii ula hadlayoo ma kaygaan idinku xukumaa mise kiina mise ku kala idin keeni mee isku jira bay idhahdeen jacbura jacburkiiba miyaynu ka soo hadhnayba weli sidii baynu wadnaa marka adigu almuhim ilaahay dadkan waxba uma qarinina si cad buu wax sheegay wuxuu ka raali yahayna iyo wuxuu ka cadhoonayana wuu sheegay si qofkii halaagsamaya kii hanuunaya mid walba warkuugu caddaado ilaahay wuxuuhi ulaaika aladiina yaclamu allaahu maa fi qulubihi ilaahay baa ogsoon qalbigooda waxa ku sugan ilahay waa qalbi jira waxba lagama qariyo qofka wuxuu doonaya qofku ha u jeedo waan arkayaa buu ilaha qofka qalbigiisa kay ka dhab ka munaafaqadaynaya ka mudaaraad wada warwareegaya intaba uu ogya ilaahay fa acrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowlan baliiqa dadka noocana qofka daaciga ah, qofka wanaagga sheegaya qofka ummadda hagaajinaya qofka xaqdoonka ah waxa kaalintiisu ay tahay fa acrid ka jeedso eeg waxaa layswaafajiyey ka jeedsa iyo waaniyo hadal wanaagsan ku dheh ka jeedsada macnaheedu ka dhaqaaji maaha laakiin ka jeedsada waxa wey ku hogaamin ka jeedsayuu mabdi'iisa ku marsiinin ha ku milmin ee mawqifkaaga ku adkow lidaalik isku day adigu inaad qofkii badbaadiso wuu halaagsamayaae adiga laakiin yuu ka halaagi faacrida canhum saasay sheegaysa leanna waxa daba yaalla waani oo hadal wanaagsan ku dhawa qul lahum fii anfusihim qawlan baliiqan qowlka baliiqa waa ka nasiixo loo muujinayo qofka waa ka aan waxba loola hadhayn waa ka garta loo sheegay waa ka aan habrasho lahayn waqul lahum fii anfusihim qowlan baliiqaa qofka diinta ilaahay kasoo jeeda kasoo horjeedsada laguna raaci maayo loona mujaamalayn maayo laakiin warkaa loo cadaynayaa taasaa laguna dhimanaya laguna noolaanaya saasay badbaadada ku jirta lidaalik ba a'immadu halkan ay xusaan kitaabka qur ah iyo sunnada marka qofka lagu xukumo ama shareecadaba uma bannaana ambiil wax la idhaado ambiilku waxa uu u bannaan yahay uu leeyahay shareecadda lama waafaqin haddii uu leeyahay shareecaddii lama waafaqin la igu xukumay aayad baa la khilaafay xadiid baa la khilaafay sidaa ma aha shareecaddu markaasoo kale wuu soo bandhigaya laakiin yuu u bandhigayaa kow kii xukumay laftiisa waa inuu bandhigu kala doodo oo idhaahdo khilaaf baad samaysan saasaad u khilaaftay marka adigu jabi waanay eh, salafku saasay ahaanoo marka loo sheego qofka eh, inuu sharcigii khilaafay isagaa jabinaya qaadigu isagaa jabinaya ka noqonaya markaa oo burinaya waaya qaal allahu tacaala ilaahay wuxu uhi wamaa arsalnaa maanaan dirin min rasuulin maanaan dirin ilaa haddii aanu dirnay liyutaaca biidn illaah liyutaaca si loo aqbalaa baanuu dirnay rasuulkaa biidn illaah ilaahay amarkiisa si loogu adeeco munaafiqiintaasi id dalamuu anfusahum wakhtigii naftooda ay dulmiyeen jaa'uka ay ku iman lahaayeen faistakfaru allah ilaahay ay dembidhaaf weydiisan lahaayeen wastakfara lahum rasuul rasuulkuna ilaahay dembidhaaf uu u weydiin lahaa lawajadu llaha ilaahay waxay ku heli lahaayeen tawaaban raxiima tawaaban mid towbad aqbal badan oo towbadda ka aqbali lahaa raxiimana u naxariisan lahaa falaa falaa yafcaluu dalik arrintaa xunyay samaynin ee sharcidiidka ah warabbika buu lahay waan isku dhaartaye laa yu'minuun dadku iimaan yeelan maayaan haba sheegteene xataa yuxakimuuka jerog ay kaa xaqsooro dhigtaan ama garsooro dhigtaan nebi maxamedow fii maa shajara baynahum wixii dhexdooda ka qarsooma iyo wixii ay kala fahmi waana isku qabsadaan wixii ka muruga ilaa ay yidhaahdaanna kala xukun nebi maxamedow uma laa yajiduu dabeetana weliba aanay helin fii anfusihim naftooda xarajan wax cidhiidhiya wax cidhiidhiyana aanay dareenin mimaa qadayta wixii aad xukuntay wa ay hogaansamaan tasliima hogaansami si wanaagsan jeer ay u ilaahay uu mariyay kitaabka ilaahay in lagu qanco in la qaato oo lagu qanco ayaa nasku halkaa u dhigay ka jeedsadaana dee iimaanla'aan baa ilahay ku tilmaamay marka hore ilahay wuxuu idhi rasuul kastoon soo dira waxaan u soo diraa liyudaaca biidn illaah si loo adeeco si nebiga loogu abtirsado loo barakaysto oo haddeeba kura jacaylkiisa uun loo sheegto oo iyadoon sunnadiisi iyo manhajkiisa iyo hadigiisiiba la haynin laa taa in badan baa dadku jacayl ay sheegtaan inay nebiga jecel yihiin in badan bay sheegtaan inay maaragtay shafaacadiisa doonayaan laakiin sunnadiisii aanay haynin iyo hadigiisa dad badanoon hadigiisii ka agdhoweyn iyo siduu nabi maxamed u dhaqmayay ayaa sheeganaya jacaylkiisa waa arrin faashil oo qalada liyutaaca biidn illaahi buu lahay waxaan u soo diray si loo ateeco qofka jecel nebiga wa qofka ateecaya qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii marka ilaahay waxa uu xusay munaafiqiintan sidii loogu dembi dhaafi lahaa wuxuu idhi hadday markay naftooda dulmiyeen ilaahay intay dembidhaaf weydiistaan aduguna aad ay ku iman lahaa inay dembidhaaf aad ilaahay weydiin lahay markuu nebigu noolaa waa loo tegayo ilaahay uu dembiga u dhaaf buuranayay qofkaa ilaahay waa ka dhaafi laha falaa warabbika laa yu'minuun taasaa ilahay u leey falaa falaa waxay jawaabbay u tahay wixii ay sameeyeen iyay samaynin waxaa ilaahay wuu isku dhaartoo wuxuu iimaan yeelan maayo qofka aan ka xaakim dhiganin nebi maxamed fii shajara baynahum wixii ka murga dadka ilaa adiga kaa dhigtaan kii xukumayay ilaa kugu qancaan wayusallimuu tasliiman baasaa sheegaysa uma laa yajidu fii anfusihim xarajan mima qadayt wixii aad xukuntay waa inaanu qofku cidhiidhi iyo nacaybshiiyo iyo karah iyo diiqad ka dareemin ee sharciga waa inuu ku qancaa waa inuu hogaansanaa marka kow waa inay diinta ilaahay ka dhigtaan tii xukumi lahayd laba waa inay ku qancaan waa inay isdhiibaanu qofkii hogaansamo waa inuu ogaado maslaxaddu inay taa ugu jirto markaasaa iimaankii qofka marka waxaad ka arkaysaa culimmadu tilmaamayaa isku xukunka shareecadda la ysku xukumaa waa qayb iimaankii ka mid ah. waa iimaankiibay ka mid tahay haddii dadku ay iimaanno sheeganayaan shareecadda inay iska tuureen de waa kan ilaahay anfiyey subxaana ilaa aayaddii isagaa ku caddeeye liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid